yaa ayuha nabiyu nebiyow idaa goortii allaqtum aada furtaan annisaaa dumarka markaad furtaan markaad furaysaan baa laga wadaa faalliquuhunna fura liciddatihinna ciddadooda ku fura fatalliquuhunna fura liciddatihinna ciddadooda soo qaabilideeda ku fura markay ciddadooda soo qaabilsan tahay wa axsuu kooba alciddata ciddadana kooba wattaquu iska ilaaliya allaha alle rabbakum ah laa tukhrijuuhunna ha bixinina dumarkii aad furteen min buyuutihinna guryihoodii ha ka saarina ay deganaayeen walaa yakhrujna iyaguna yayna bixin ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan mooye bifaaxishatin xaalad fool xun xaaladii foosha xumayd inay la yimaadaan mooye oo mubayinatin cad xaalad foolxunoo cad inay la yimaadaan mooye wa tilka middaa la soo sheegay xuduudullaahi ilaahay sharaa'icdiisi iyo soohodimihiisi wey waman ruuxii yatacadda gudba xuduud allahi ilaahay soohodimihiisa faqad dalama wuu dulmiyey nafsahu naftiisii buu dulmiyey laa tadrii ma ogid lacalla allaha lacalla wuxuu mudan yahay allaha alle yuxditu inuu soo darisiiyo bacda dalika kaas kadib dalaaqa kadib amran arrin inuu soo darisiiyo oo dib ka keeno macnaha ayb fa idaa goortii balaqna ay gaadhaan dumarka aada furteen ajalahunna ajashoodii markay gaadhaan wakhtigii loo qabtay markay gaadhaan oy ku dhowaadaan baa laga wadaa fa amsikuuhunna dumarkaas ceshada amsikuuhunna ceshada oo haysta bimacruufin shay wanaaggiisa la yaqaana ku haysta aw amase faariquuhunna ama faaruqa bimacruufin si wanaageeda la yaqaano ku faaruqa wa ashhiduu markhaati geliya dhaway cadlin laba cadaalad u saaxiiba oo minkum idinka idinka mid a ah, markhaati u geliya wa aqiimuu ooga ashahaadata markhaati kaca lilaahi ilaahay dartii u ooga markhaati furka ilaahay dartii u ooga dalikum kiina suuraddu kasoo sheekaysay labada aayadood ay soo sheegeen dalikum kiina yucadu waxaa lagu waaninayaa bihi isaga man cid baa lagu waaninayaa kaana ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakharo waanadaa waxaa iska leh dadka ilahay iyo maalinta aakharo rumaysan waman yattaqi illaaha ruuxii alla ka baqoo iska jira yajcal wuxuu yeeli alle lahu isaga wuxuu u yeelayaa makhrajan makaanu bixitaan meel uu uga baxo cidhiidhiga iyo dhibaatooyinka buu ilahay u samaynaya subxana wa tacala wayarzuqhu alla wuu irsaaqayaa ruuxa isaga ka baqay min xaysu meel buu ka irsaaqayaa laa yaxtasibu uusan filanaynin waman yatawakal ruuxii tala saarta cala allahi alle korkiisa tala saarta fa huwa alle xasbuhu kii ku filan wey isagaa ku filan ina allaha alle baaligu amrihi arrinkiisa kii gaadhaya wey arrinkiisa kii gaadhi weeye qad jacala wuu yeelay allahu alle likulli shayin shay kasta qadran qadar buu u yeelay shay walba qadar iyo qiyaas iyo waqtiga qorsho u yeelan subxana watacala halkaa markii furitaankii lagaga soo hadlay furitaanka waxyaalaha ka dhasha waxaa ka mid ciddada waana tii aayaddu tidhi wa axsul ciddata ciddada kooba ciddadii baa marka lainoo sheegayaa axkaamta ku saabsanoo waa muddada haweentu ayna guur labaad samayn karaynin ninkii horena xaqiisii ku tacalluqa wey macanaha ayib wuxuu rabbi yihi subxana wa tacaala wallaa kuwa dumarka iyo isna quustay min almaxiidi caadada ka quustay dhiigga xaydkaa ka quustay oo min nisaa'ikum dumarkiinna ah in irtabtum haddaad shakidaan oo xugumkaa aad ka shakidaan oo garan weydaan fa ciddatuhunna ciddadoodu halaathatu ashhurin waa saddex bilood wallaahi kuwa lam yaxidna aan xaylin oon caadaba gaadhinna ayaguna kadalika waa sidoo kale iyaguna waa saddexdaa bilood wey wa ulaatu laxmaali uurka kuwa u saaxiibka ah ajaluhunna ajashoodiiyo muddadoodu waxa weeye an yadacna inay dhigaan oy dejiyaan xamlahunna uurkooda inay dhigaan waa inuu uurku ka soo baxo waman yattaqi illaaha ciddii alla ka baqda yajcal wuu yeeli lahu isaga min amrii arrinkiisa xaggiisa wuxuu uga yeelayaa yusran fuday dalika kaasi amrullahi amarkii ilahi wey anzalahu wuu soo dejiyey ilaykum idinku idinku soo dejiyey idiin soo dejiyey waman ruuxii yattaqi llaha alla ka baqa yukafir alla wuu asturi canhu xaggiisa sayi'aatihi xumaanyaalkiisa wayucdimu wuuna weyneyn lahu isaga ajran ajirna wuu u weyneynaya askinuu dejiya hunna dumarka aad furteen min xayu meeshii dejiya sakantum aad degan tihiin oo min wujdikum karaankiina ah walaa tudaaruuhunna ha dhibina litudayiquu inaad cidhiidhi gelisaan darteed ha u dhibina litudayiquu inaad cidhiidhi gelisaan darteed calayhinna korkooda ha u dhibina wain kunna hadday yihiin dumarka aada furteeni uulaatu xamlin uur kuwa u saaxiiba hadday yihiin fa anfiquu nafaqeeya calayhina korkooda xataa yadacna ilaa ay ka dejiyaan xamlahunna uurkooda ka dejiyaan fain ardacna hadday nuujiyaan lakum idinka hadday idiin nuujiyaan ilmaha fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ajriyaalkooda siiya ujuurooyinkooda siiya wa'tamiruu tashada baynakum dhexdiina bimacruufin si wanaaggeeda la yaqaano ku tashada shay wanaaggiisa la yaqaano wa in tacaasartum haddaad iscuslaysataan fa saturdicu waxaa nuujini lahu isaga waxaa u nuujini ukhraa haweenay kalaa u nuujinaysa liyunfiq halka waxaa laga hadlayaa waxaanu yidhi nafaqa waajibaysa dumarkii la furay ee ciddada ku jiray ee ninku uu ku noqon karay rajciyaadka ah nafaqay leeyihi haweenta uur kalena ama baa-ina ha noqoto ama rajciye ha noqotee nafaqay leedahay nafaqadii see loo xadaynaya marka waa in qiyaas la xadeeyo tii baa marka la xadaynaya liyunfiq ha nafaqeeyo duu sacatin waa sacnimo mid u saaxiibihi min sacatihi waa sacnimadiisa waxa ka nafaqeeyo waman ruuxii qudira la cidhiiriyo calayhi korkiisa risquhu risqigiisa lagu cidhiiriyana falyunfiq ha bixiyo mimaa shay xaggii waxa ka bixiyo aataahu llahu alla uu siiyey laa yukalifu llahu alla ma mashaqeeyo ma kalifo nafsan naf ma kalifo ilaa maa aataaha wuxuu siiyey mooy wax kale kuma kalifo sayajcalu llahu alla wuu yeeli doonaa bacda cusrin culays kadib wuxuu yeeli doonaa yusran fudayd wa ka ayin in badan oo min qaryatin degma ah ayaa catad madax adeegtay can mri rabbihaa rabbigeed amarkiisay ka madax adeegtay iyo wa rusulihi iyo rususha amarkoodii bay ka madax adeegtay faxaasabnaaha markaasaanu xisaabinay xisaaban xisaab baanu xisaabinay shadiidan oo adag wa cadabnaaha waanu cadaabnay cadaaban cadaab baanu cadaabnay nukran oo la inkiro fadaaqad markaasay dhadhamisay wabaala amriha arrinkii ay ku kacday cidhibxumadiisiibay dhadhamisay wa kaana wuxuu ahaaday caaqibatu amriha arrinkeeda ciibxumadiisu wuxuu noqday ciibtiisu waxay noqotay khusran khasaaray noqotay acadda allahu alla wuu diyaariyey lahum iyaga cadaaban cadaab buu u diyaariyey shadiidan oo adag ee fattaqu llaha alla ka baqa yaa ulil albaabi caqliyada nadiiftee fayow kuwa u saaxiibka ahow alladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyey qad anzala allaahu alla wuu dejiyey ilaykum idinka wuxuu idiin soo dejiyey dikran waana ayuu idiin soo dejiyey rasuulan buu idin soo dejiy o idiin diray ama ficlu qadaro wuxuu waxaad tidhahdaa wa arsala ilaykum rasuulan rasuulna waa idiin soo diray rasuulkaasoo yatluu akrinaya calaykum dushiina aayaatillahi aayadaha ilahay idinku akrinaya mubayinaatin aayadahaasi iyagoo cadcad muxuu idinku akrinaya liyukhrija inuu saaro daraaddeed alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan min adulumaati mugdiyada xaggooda inuu ka saaro ila nuuri iftiinka xaggiisana uu u saaro waman ruuxu yu'min rumeeya billaahi alle oo yacmal sameeya saalixan camal wanaagsan yudkhilhu alla wuxuu gelinayaa jannaatin jannooyin buu gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaashii layna soo baray khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha yani webiyaasha dhexda abadan weligood ay ku waarayaan khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannaadka abadan weligood qad axsana allahu alla waa wanaajiyey lahu isaga ruuxaasi risqan risqi iyo masruuf xaggiibuu ilahay u wanaajiyey subxana wa tacala risqigiisi iyo masruufkiisi waa la hagaajiyey midkaas allahu alle alladii midka weeye khalaqa abuuray sabca samaawaatin toddoba sama abuuray wa min alardi dhulka xaggiisana ka milahunna kuwaasoo kale ka abuuray dhulka xaggiisana toddobadaasoo kaleu ka abuuray yatanazalu wuu degayaa almru amarku baynahunna samaawaadka iyo dhulalkaa dhexdooduu ku degayaa litaclamuu maxaa saa loo yeelay oo laydinku sheegayaa litaclamuu inaad ogaataan darteed ana allaha alle calaa kulli shayin shay kasta dushiisa qadiirun inuu yahay mid awooda wa ana allaha allana qad axaata inuu koobay bikulli shayin shay walba cilman inuu ogaansho ku koobay